بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا السبي وساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في صائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعا وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع بسم الله الرحمن الرحيم فصل والمؤمنون مؤمنينtu في khiطاab اللaahi ilaahay khiطaabkiisa qad dakhaluu way soo galeen ila sabiya sabiga mooyaane wasaahiya ka sahwisan mooyaane wadaljunuuni waalida ka u saaxiibka a mooyaane kullahum gebi ahaantood lam yadkhuluu mayna soo gelin walkaafiruuna gaaladuna fi eh, lkhitaabi khitaabka dakhaluu way soo galeen fi lkhitaabi khitaabka dakhaluu way soo galeen fii saa'iri shariica bisaa'iri bisaa'iri lfuruuc furuucda inta soo hadhay ama furuucda dhammaanteed lagula khitaabtamo oo lishariicati shariicada u sugan wafiladii wabiladii kii lagula khidaabtamo biduunihi la-aantii mamnuucatun mamnuuco ay ahayd furuucdu wadaalika kaasina alislaamu waa islaamnimo oo falfuruucu furuucda tasxiixuhaa tasxiixinteeda biduunihi islaamnimada la-aanteed la tasxiixiyo mamnuucun waa la manciyey halkan waxaynu ku arkaynaa haddaba culimo fasalkani cashirkeennii shalay buu taabic u ahaa amarkii iyo nahyigii ayaynu ka hadlaynay shalay toole ayuu fasalku la socday marka haddaba ilaahay ummadda uu wax amro ama uu wax u diiduu ka nehiyo yaa soo gelaya yaase soo gelaynin ragga iyo dumarka haddii la eego labadaba ma soo gelayaan baynu nidhaha mase ma soo gelayaan qofka weyn iyo qofka yar haddaynu eegno labaduba mama soo gelayaan baynu odhan mise way soo gelayaan haddaynu eegno maalan ku sahwisan iyo ku aan sahwisanayno xagga xaaladda aynu eegno dhammaan ma soo gelayaan baynu nidhahnaa jinka iyo insiga haddaynu eegno jin iyo insiba way soo gelayaan ma nidhah mise insi unbuu u gaar yahay maalan haddaynu eegno islaam iyo iimaan haddaynu eegno gaalada iyo muslimiintu ma soo gelayaan mise ma soo gelayaan dhinacyadaasaa laga qiimaynaya ama laga eegaya haddaynu ka horeyno jinka iyo insiga labaduba way soo geli walow aban ku kala duwanaano nooca takliiftu ay noqonayso jinkuna wuu soo geli karaayo khitaabka ilaahay oo dee ah, mukalaf weeye insiguna wuu soo gelayaayo waa mukalaf walow nooca loo gudanayo laga yaabo inuu inoo kala duwanaado waxaa dhici karta ilaahay jinka inuu yidhahda marka xajka oo kale laga rabo duula ilin jinku hadduu doono dabayl buu noqonayaae laakiin oo waajib lagaga dhigo aduu ajkii u duul laakiin insiga dee awoodeennii way ka baxsan tahay oo laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa takliifta waynu ku wada jirnaa ragga iyo dumarka marka la eegayo labaduba way soo gelayaan khitaabka oo walmu'minuuna marka la yidhaa maxaa dumarkii loo sheegi waayey hays odhan mu'miniintan ama yaa ayuha aladiina aamanuu marka la yidhaa kuwa iimaanka lahow waxa weye rag iyo dumarba waa la soo gelayaa jin iyo insiba waa la soo galay rag iyo dumarna waa la soo galay waxaa laga tegay lix qof oo khitaabka iyagu aan soo gelaynin waa sebiga labadiisa weji sebiga labadiisa weji waa labkiisa iyo dhadigiisa ilmo sebiya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee eh. isagu khitaabka ma soo gelayo waayo khitaabka waxaa soo gelaya cidda sidiisa u fahmaysa ilmo aan qaangaadh ahayna caqligiisuba ma bislaanin fahankiisa halkay ka hooseeya sebiga labadiisa qaybood lab iyo dhadig dooni ha noqdo khitaabka ma soo gelayo oo sawkan hadaba sabiga ama sabiyadu markay salaad tukato ilaahay ajri ay ka helaysa haddaa ajrigan amarkan la amray haddii ayna fulininna eh, amarkaa ay fulisay ayna ajriga ku helin maxay ku helaysaa lamaba amrinba mayada amarkaba khitaabo aynantan yareen qaangaadhka ahayn ama inankan yareen qaangaadhka ahayn ajriga wuxuu kaga helayaa xagga fulinta amarka maahee waa xagga tacawudka wey ka caada dhigashada markuu qaangaadh si una uga tegin oo ilmaha yar ee sabiga ah ama inanta yar ee sabiyadda ah sawkan maalkeega zaka ay ka waajibtay ee laleeyahay zakaha laga bixiyo waa ilmihii yaraa ee sabiga ah ama sabiyaddii maalkeegii zaka ka waajibay cidda lala hadlayo ee la saarayaa wujuubkaasi ee uu saaran yahay waa weligiisa weeye waxaa la odhanayaa weli ilmo yaroo sabiya dee hantidiisa uma madax banaanee cid baa weli u ah oo gacanta ugu haysa waa ayo cidda gacanta ugu haysaa ciddaasaa la odhanayaa waa inaad waxan ka bixisaa ood sidaa ula mucaamalootaa hadduu ur ka bixin waayana markuu isagu qaangaadh noqdo ee hantidiisu ay mas-uuliyaddiisa hoos timaad ayuu wixii lagu lahaa iska saaraya oo la odhanayaa intaaba lagaama bixinine iska saar oo dib isku sax baa la odhanaya ilmaha yaree sabiga ah haddii uu wax jebiyo ama gaadhigaba uu kaa jebiyo ama ilmo kaleba uu jebiyo sow kan maaha la magdhabo wuxuu bixiyo hadduuna mukhaadab ahayn waa sidee khiaabka la diidaya waa khitaabu takliif eh ka xagga damaanadu wadciga ayay inoo gelaysaa midda kale dee qofkaba xoolihiisa neef ad leedahay haddii uu jiido maxaanku idhaahdaa qof hadduu dilo neef ad leedahay baa qof dilay awrkaagiibaa qof dilay sow adiga lagaama rabo inaad qofka megtiisa bixiso haddii adigu ad dayac uu xaggaaga ka yimid weeye ilain ficilka neefkaaga waa ficilkaagii unbaa laga soo qaadayaa eh gaadhigaagiibaa cid jiidhay gaadhigaagu hadduu cid jiidho uu dilo ilan waa xoolahaagiisaw ma aha ficilkaagii unbaa laga soo qaadayaayo adiga hadduu khalad xaggaaga ka yimid damaanadda waa lagugu leeyahay laakiin sideennan a ah ma jiidhay horta gaadhigaagu taasi ma aha mid loo baahan yahay waxa weeye khalda ma ka yimid ninka gaadhigale xaggiisa weeyi hadduu xawaarahaago kale dheeraynayo haddii mee meeshii gaadhiga meelaan ahayn oo meeshii dadka aad ku doonato waxyaabo badan baa jiro oo dee la eegayo laakiin haddii maalan gaadhigaaga aad baarkinkaa iska dhigato ama isagoo waddadiisii socda uu xagga dambe qabsado oo kolkaa isagu sidaa uu wax ku noqdo dee ma adigaa jeedhay mise ma adigaa lagaa qaadaya waa waa warar adag weeye warkana ha laga qaado qof yaroo xagga dambe qabsaday <laughs> waxa wey waa caade iyo dhaqan iyo waxbaa lagu salaynayaa xaaji kolkaa xoolahaba sidaynu ognahay damaano waa lagaa qaadaya haddii adiga gaboodfa lagu nisbeeyo oo xoolahaagu ay beer cunaan ama ay cid dilaan sidaa haddaba ilmahaaga yarna ama ilmaha yar ee waxgeystaa dee hantidiisa ayaa lagu yeelanayaa wuxuu geysto oo hantidiisaa la odhanaya halaga bixiyo saahiga qofku hadduu sahwisan yahay labadiisa darafba saahigu laba daraf ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee isaga laftiisu xaalatu sahwiga dee kuma jiro oo khitaabkii ehel uma aha laakiin markuu sahwigu ka baxo maskaxdii usoo noqoto ayaa la odhanaya khalalkii cibaadada kaa galay hadduu salaad ahaa iyo hadduu wax kale ahaaba dib u saxo oo intaad sahwisanayd khaladkii kaa galay saxo ayaa la odhanaya laakiin bulaan buu keenaya iyo waxaasuu keenaya iyo taas maaha qofku hadduu yahay qof waali u saaxiibo oo daljunuun ah waa labadiisa daraf isagana waa nin waalan ama inan waalan weeyi qofka waalanna khitaabka ehel uma aha isna oo dee caqligiibuu ilaahay nicmadii takliifta laynagu kalifayey ee mukalaf laynagaga dhigayey ayuu waayey ma isagaa fahmayaba khitaabka ilaahay lixdaa qodob ayaynu horta ka saarnay oon khitaabka soo gelaynin waxaynu soo gelinay afar qodob baan soo gelinay oo jinka oo lamaan iyo insigoo lamaanna waan soo gelinay jin iyo insi lamaanahooga waan soo gelinay qofku haddii uu xor yahay ama uu addoon yahay labadaba khitaabka waa soo gelayaa addoonka laftiisu khitaabka waa soo gelaya salaadihii iyo soonkii iyo wixii lagu lahaa waa laga rabaa laakiin haddii dam waxaan lagula khidaabtamay shayga lagula khidaabtamaya wax maal xidhiidh la leh hadduu yahay maal hadduu xidhiidh la leeyahay ama nas gaara oo ka saaray haddii uuna jirin addoommadu ha ka baxaan bay culimo badani leeyihiin masalan haddii wax maala laynagu kalifayo inaynu bixinno ood adigu bixisood maalkaaga ka bixiso dee isagu ma maal buu leeyahay isagaaba maalehe isaga laftiisaa laleeyahe addoonku muxuu yeelan zake haddaad tidha adoono iska bixi de muxuu iska zakayni isagii baabaa laleeyahay gaalada ayaa haddaba laysku qabtay gaalada bal sidee buu noqonaya qofku markuu gaal yahay ma mukalaf baa oo isna waa la kelifay mise mukalaf maaha masaladani waa mas'ale khilaafiya culimada qaarkood waxay idhaahdeen gaaladu wixii horta waxaan wax kale kusii xidhnayn mukalaf bay ku yihiin shayga aan shay kale kaga xidhnayn mukalaf bay ku yihiin sida waxa weeye usuuludiinka oo kale inay islaamaan inay nebiyada raacaan inay rususha badbaadiyaan ayna la dagaalamin ayna dilin wax allo wixii dee uma baahno la odhan maayo waxaa kale ayaa idinkaga xidhan waxyaabaha noocaas oo kale ah mukalaf bay ku yihiin wixii wax kale kaga xidhanna mukalaf kuma aha bay ragga qaarkood qabaan sida salaada iyo zakada iyo xajka iyo salaada de haddii ay yidhahdinay waanu tukanaynaa suurtagalba may ka tahay may ka ilahay mu ka aqbalay iyagoo gaala ah haddi yidhahdin waanu tukanaynaa salaadii waxay kaga xidhan tahay maxay dee islaamnimay kaga xidhan tahay ragga qaarkood halkaasay la mareeno waxay yidhahdeen war usuushaana aynu nidhaahno waa lagu mukalaf bay ku yihiin furuucdana aynu nidhaahno mukalafku ma aha ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen war maya e eh, nimanka gaalada ah waxay mukalaf ku yihiin baa la odhanayaa wixii niyo aan u baahnayn ee baabutarkiya nawaahida oo kale ila nahyigu waa baabutarkiya zinada daaya iyo been ha sheegina iyo hays khaa'imina iyo waxyaabihii noocaa ahaayee dee khayaanada lagu diidayey nahyiga baabunahyi oo dhan niyo uma baahna kol haddii una acmaasha noocaasi niyo u baahnayn mukalaf bay ku yihiin aynu nidhaahna bay yidhahdeen wixii niyo u baahanna niyadana islaamnimo usii baahan oo salaadii iyo zakadii iyo halkaa aynu la marno oo wixii niyo u baahan aynu nidhaahna iyaduna mukalaf kuma aha awaamirta oo kale mukalaf kuma aha laakiin nawaahida bay mukalaf ku yihiin waa labadeenii cashiree u dambeeyey cashirka horena amarku ahaa cashirka dambena nahyigu ahaa waxay leeyihiin awaamirta mukalafkuma aha oo ka hore ah nawaahida oo cashirkeenin dambe ana wixii nahyi ku soo aroora mukalaf bay ku yihiin sidaa aynu ulhaloola dhaqmo oo sidaa ha la yidhaahdana way yidhaahdeen culimada kitaabkeenan iyo kii horeba wuxuu qaatay rag badanna ay leeyihiin war qofka gaalka ah mukalaf buu ku yahay furuucda iyo usuushaba laakiin furuucda laga aqbali maayo hadduuna usuusha la imanin waxaa sababta xikmadda ku jirta ee loogu kalifayaana ama aan ka qaadanayna inay mukalafiin ku yihiin qur-aanka ayaynu aragnay marar badan kiyoo lagu cadaabayo gaalka cibaado uu ka tego furuuca sida maa salakakum fii saqara buu ilaahay leeyahay war naarta saqara maxaa idin keenay maxay odhanayaan qaaluu lam nakun min almusaliin waanaan tukan jirin salaad la-aanta in loo cadaabayo bay aayaddu tilmaamaysa isagoo gaala ilan wa nukadibu biyowmi oo gaalnimada caddaynaysaa meesha taalle isagoo gaal ah ayay salaad la-aantu cadaab iyo cuquubo yeelatay haddaba ilaahay in zakada loo cadaabayo buu sheegay oo wuxuu ihi waweylu lilmushrikiin aladiina laa yu'tuuna zakaata waxaa weyl iyo halaag uu u sugnaaday mushrikiinta waana kuwa aan zekada bixinin zeke la-aantan in loo cadaabayo ayay aayaddu tilmaamaysaa waana min furuuci shariica ilaahay intuu ka soo warramay waxyaabo badan dilkii iyo zinadii iyo intuu ka soo warramay buu yihi waman yafcal daalika faqad yalqa waman yafcal daalika yalqa ahaaman qofka waxaa sameeya zinada ku dhaca maxayga ku dhaca yalqa ahaaman dembiye waaweyn buu la kulmaya iyo cuquubo haddaba man baa lagu sheegay oo mantani waa min alfaadi alcumuum waxa iska soo gelaya gaaliya islaamba waman yafcal dalika yalqa ahaaman waad aragtaa markaa nusuustaasi inay tilmaamayso in gaaliyo islaamba kolkaa laga rabo shaygan baynu arkaynaa kolkaa waxay yidhaahdeen war usuushana waa mukalaf bay ku yihiin furuucda lafteedana mukalaf bay ku yihiin laakiin kama ansaxayso haddayna kii ka horreeyey la imanin ee islaamnimada ahaa aakharena cadaab dheeraaday ku mudanayaan aakharo marka gaalada la cadaabo salaadu cadaab dheeraaday yeelan oo zakadu cadaab dheeraaday yeelan oo gaalnimadii ka duwan oo maxaanku idhaahdaa wax alla wixii awaamir iyo nawaahi ahaa oo dhan cadaab dheeraada oo furuuc ahaa o dhan cadaab dheeraaday keensanayaan walmu'minuuna mu'miniintu rag iyo dumarba fii khitaabillaahi ilaahay khitaabkiisa qad dakhaluu way soo galayaan oo way soo galeen waalmu'minuuna mu'miniintu rag iyo dumarba fii khitaabillaahi ilaahay khitaabkiisii qad dakhaluu way soo galeen ila sabiya sabiga mooyaane wasaahiya ka saahiga ee sahwisan mooyaane wadaljunuuni waalida ka u saaxiibka a ah mooyaane kullahum dhammaantood lam yadkhuluu mayna soo gelin oo iyagu ma soo gelayaan khitaabka waa lix qof waa waasabiga oo laba daraf leh iyo saahiga oo laba daraf leh iyo daljunuunka oo laba daraf leh kawaalida u saaxiibka ah oo laba daraf isna leh waxaa loo shardiyaa takliifta fahmu fahmulkhitaab baa loo shardiyaa khitaabka qofkani inuu fahmayo haddaba sabiga iyo saahiga iyo majnuunka intuba waa hayru faahimiina lilkhiaab hayru faahimiina lilkhiaab bay noqonayaan intuba oo ma fahmayaan oo ahl uma aha markaa walkaafiruuna nimanka gaalada ah dakhaluu way soo galeen gaaladu fi lkhitaabi khitaabka dhexdiisii ayay soo galeen fii saa'iri lfuruuci bisaa'iri lfuruuci furuucda dhammaanteed lagula khiaabtamo oo lishariicati shariicada u sugan wa fi ladii wa biladii kii lagula khiaabtamo biduunihi isaga la'aantii mamnuucatun mamnuuco ay ahayd mamnuuco ay ahayd wuxuu sheeku halkan inoo sheegay gaaladiibuu inoo sheegay uu soo qaatay walkaafiruun buu yidhi walkaafiruuntan waxaa iyadana dee laga qaadanaya kaafiraadkii ragga gaalada ah iyo dumarka gaalada ah intuba waxay soo gelayaan khiaabka ilaahay walkaafiruun dakhaluu way soo galeen fi khitaabka ilaahay ee yaa ayuha aladiina laleeyahay ama waxaan sameeya ama laa taqrabu zina laleeyahay ama waxa lamidkaa way soo gelayaan fii saa'iri furuuca lagula khiaabtamayo jaariya majruurka fii saa'iri furuuca waxaynu ku tacaluqin masderka khiaab ah khiaab baynu ku tacaluqin waa masderka khiaab ile faacalu ka yimid khaadaba buu ficilku ahaaye khaadaba maxaa lagu keeni jiray mufaacalatan iyo ficaalan soo maaha maxaynu idhaha khaadaba mar mukhaadabatan baynu odhan marna khitaaban baynu masderkaasuu ku tacaluqayaa fii saa'iri furuuc fiiduna waa bimacnaa ba fii saa'iri furuuci bisaa'iri furuuc furuucda dhammaanteed waa lagula khiaabtamaya furuucda oo lisharicati shariicada u sugan furuucda shariicada oo dhan waa lagula khiaabtami waxaana loo deliishaday maa salakakum fii saqara oo kale ama awaamir ha ahaato ama nawaahi ha ahaato ama baabutarki ha ahaato ama baabutarkiyayna ahaanin waxyaabahaasoo dhan waa lagula khiaabtamaya gaalada rag iyo dumarba way soo gelayaan wfiladii wbiladii kiina waa lagula khiaabtami fiidu waa bimacnaaba wabiladii kiina waa lagula khiaabtami biduunihi isaga la-aantii mamnuucatun ay ahayd shareecadu furuucduka ay mamnuuco tahay furuucdu waxaa jira shay haddaan la helin furuucdu ay mamnuuc ka tahay oo ilaahay una ka aqbalay furuucda salaada ilaahay ka aqbali maayo oo zakada ka aqbali maayo oo soonka ka aqbali maayo haddii shay laga waayo gaalada shaygaasi muxuu ahaa waa alislaam islaamnimo haddii laga waayo waxay ka dhigan tahay haddaba gaaladii furuuc iyo usuulba waa in lagula khidaabtamo wa fi ladii wa kiina waa lagula khidaabtami biduunihi isaga la'aantii mamnuucatun mamnu la manciyey oo shareecadii mamnuuc laga dhigay furuucdii shareecada mamnuuc laga dhigay waa maxay talowkaa furuucda mamnuuc laga dhigay la-aantii wadalika kaasi alislaamu waa islaamnimada islaamnimadiina waa lagula khiaabtamaya tawxiidkii inay shahaadateynki la yimaadiin furuucdii wixii ka farcamayeyna waa lagula khiaabtamaya nimankii gaalada ahaa oo falfuruucu furuucda waa furuucda shareecada eh tasxiixuhaa tasxiixinteeda la odhanayo furuucdii sax bay idiin tahay biduunihi islaamnimada la'aantii mamnuucun waa mamnuuco waa la manciyey wuxuu ku yidhi furuucdu saxiix noqon mayso haddii aan la haynin waa biduunihi biduuni tawxiid tawxiid la'aantii iyo islaamnimo la'aantii haddaan la hayn lagama yaabo gaalkii in la yidhaha camal baa lagaa ayaa kaa fulaya ama camal baa kuu soconaya in la yidhaa lagama yaabo buu ku yidhi macnaha aan ku soo wاlmu'minuuna mu'miniintii fii khitaabillaahi ilaahay khitaabkiisii qad dakhaluu way soo galeen ilo sabiya ilmaha yaree sabiga a mooyaane wasaahiya iyo ka saahiga ah ee sahwisan mooyaane wadaljunuuni kawaalida u saaxiibka a mooyaane kullahum dhammaantood lam yadkhuluu mayna soo gelin iyagu walkaafiru kaafi eg eh, halkaa haddaba ila sabiye aan kor dhigay waxaa la heli karaa inaad iska godoto inkastoo daljunuunkuna diljunuun un kaa noqon karo haddaan kaa godano kulahumtana waadgodi lam yadkhuluuna khabar bay u noqon istinaana inqiaac baad ka dhigi munqaic baad ka dhigani wlmu'minuuna mu'miniintii fii khiaab illaahi ilaahay khiaabkiisii qad dakhaluu way soo galeen ila sabiya sabiga mooyaane oo isagu ma soo gelayo wasaahiya ka saahiga ee sahwisan mooyaane oo isna ma soo gelayo wadaljunuuni ka waalida u saaxiibka a ah mooyaane oo isna ma soo gelayo kullahum gebi ahaantood lam yadkhuluu mayna soo gelin waalkaafiruuna gaaladiina dakhaluu way soo galeen rag iyo dumarba fi lkhiaabi khitaabka ilaahay way soo galeen fii saa'iri اfuruuc bisaa'iri اlfuruuc furuucda dhammaanteed lagula khiaabtamo furuucda oo lishariicati shariicada u sugan haddaan lishariicati sifo ka dhigo ereyga lilfuruuca asha ku jirta ayaan jinsiye ka dhigayaa haddii kale lishariicati eh, waa inaan xaalo ka dhigaa furuucda aan ka xaaleeyo fii saa'iri lfuruuc bisaa'iri lfuruuc furuucda oo dhan baa lagula khidaabtami lishariicati iyadoo u ahaatay furuucdaasi shareecada iyadoo u sugan waa xaala hadda wa fi ladii kiina waa lagula khidaabtami gaalada biduunihi la-aantii mamnuucatun mamnuuco laga dhigay la manciyey furuucda wadaalika kaasi alislaamu waa islaamnimadii islaamnimadana waa lagula khidaabtamayaayo gaalada islaama baa la leeyahay aslimuu taslamu baa la leeyahy war iska islaama aada badbaadiine wadaalika alislaam falfuruucu haddaba furuucda tasxiixuhaa tasxiixinteeda waa waa saxiix in la yidhaah xukunkaa la saaro mamnuucun waa la manciyey farac qura oo saxiix la saarayaa ma jiro biduunihi islaamnimada la-aantii qofku hadduuna muslim ahayn hal farac oo u ansaxaya ama ka ansaxaya oo jiraa ma jiro buu sheikhu ina yidhi in allahu tacaala cashirkeennu maanta halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam waxaan isku baraarujinaynaa eh, kitaabkii waraqaadka